بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد ويغني عن الخبر مرفوع وصف معتمد على استفهام أو نفي نحو أقاطن قوم سلمى wamaa madruubun alcamraani waxaynu culima ka bilaabi doonaa in sha allah bogga boqol iyo koob iyo lixdan baynu ka bilaabanaynaa boqol iyo koob iyo lixdan waa mubtadaha iyo khabarka barhtamahooga weeyi mubtadaha iyo khabarka mas'aladan maanta aynu halkanu sheekhu doonayo waa mubtade an khabar qaadanin baa la yidhaha mubtade an khabar qaadanin khabarka inuu qaato waxaa kaga filaaday marfuuc baa kaga filaaday oo marfuuca halkii khabarka u buuxinaya mubtaduhu hadduu wasfi noqdo xagga mubtadenimada khabar buu u baahan yahay xagga wasfinimadana marfuuc buu u baahan yahay laba marfuuc isla heli maaye waxaa la odhanayaa mid ku gaabso hadduu khabarka ku gaabsado marfuucii faacilka ahaa ama naa'ibu faacilka ahaa loo diidi kari maayo oo de xaq looguma leh in la yidhaa khabar baad sidataaye marfuuca daa laakiin hadduu marfuuca qaato khabarkii waa loo diidi karaa oo waxaa la odhanayaa khabarnimadii marfuucanaa kuu buuxinaya mas'aladeennini suwar bay leedahay culimmada qaarkood intay sheegaane ugu yari waa labaatan suuro labaatan suuro oo mas'aladan hadda halkan ku sheegani ay leedahay ayaa jirta culimmada qaarkoodna waxay ka dhigaan afartan suuro labaatankii oo laba lagu dhuftay waa afartan culimmada qaarkoodna waxay ka dhigaan siddeed afar lagu dhuftay waa imisa labiyo soddon laba kusii dhufo afar iyo lixdan afar iyo lixdan suuro ayay ka dhigaan kolkaa mas'aladan cashirkeennu uu noqonayo ama labaatan suuro dheh ama afartan suuro dheh ama afar iyo lixdan suuro dheh intuba waa isku mid oo waa casharkeennini maanta intuu noqon doono insha allahu tacaala haddaan afar iyo lixdanka soo qaadanno say u soo baxayaan mise labaatanka ugu yaroon soo qaadanaa labaatanka aan soo qaato culimo wasfigan hadda loo baahan yahay wuxuu noqon karaa mufrad sida qaa'imun waxaa kaluu noqon karaa musanne sida qaa'imaani waxaa kaluu noqon karaa jamcu tasxiix sida qaa'imuuna waxaa kaluu noqon karaa jamcu tagsiir sida qiyaamun waxaa kaluu noqon karaa mimaa yastawi fiihi almufradu wاlmuhanna wاlmajmuuc sida ajunu junubun oo kale junubun wasfigii imisaynu ka dhignay shan baan wasfigii ka dhigay inuu mufrad yahay sida qaa'imun oo kale iyo inuu musano yahay sida qaa'imaani oo kale iyo inuu jamcu tasxiix yahay sida qaa'imuuna oo kale iyo inuu jamcu tagsiir yahay sida qiyaamun oo kale iyo inuu yahay mima yastawi fiihi almufradu wاlmuhanna wاlmajmuuc sida junubun oo kale shantaasuu wasfigii noqonaya culimo wasfigii sow shan ma aha marfuuca uu qaadanayaana afar buu noqon shayganuu rafcisanayu faacilka ka dhiganayaa inuu mufrad yahay iyo inuu muhane yahay iyo inuu jamcu tasxiix yahay iyo inuu jamcu tagsiir yahay afartaasaa loo qaybin markaan afar iyo shan isku dhufanno maxaa inoo soo baxaya afar shan lagu dhuftay labaatan suuro ayaa inoo soo baxaya labaatankaa suuro ayuu sheekhu halkan ku ishaari doonaa in sha allahu tacaala waa suwar tiradoodu ay labaatan ka dhigan tahay labaatankaa waxaa la yidhaha imtinaacu alkhabariya imtinaacu lkhabariyuhu waa inuu marfuucu marfuucu waa inuu shayga dambe waa inuu marfuuc yahay oo khabar laga dhigin ama faacil buu noqon ama naa'ibu faacil buu noqon laakiin in khabar laga dhigo ayaa mamnuuca imtinaacu alkhabariya waa mas'alada sheekheenu uu ka bilaabay labaatankii waxaa imtinaaculkhabariye ah oo marfuucin laga dhigaa ay waajib tahay saddex suuro saddex suuro ayaa imtinaaculkhabariye loo yaqaanaa ama tacayunulmarfuuciyo culimada qaar baa tacayunulfaaciliye yidhaah waa laga fiican yahay laakiin tacayunulfaaciliya bal hadda culima ila eega hadduu wasfigu uu uu mufrad yahay waa qaa'imun marfuucuna uu muhane yahay waa azaydani aqaa'imun azaydani dee waa inuu istifaam wataa ama nafyi wataa musawiq waa inuu wataa aqaa'imun azaydaani haddaan idhaa qaa'imuntaasi waa mubtade azaydaani laakiin faacilka ee khabar ka dhigi mayno waa mamnuuc waa imtinaacu alkhabariya in azaydaani khabar laga dhigo afcarabiba ma aha waayo aqaa'imun azaydaani markaan idhaa qaa'imun oo mubtadiihi waa mufrad azaydaanina waa musanne sawkii qaaciide aynu ku dhigannay la odhan jiray wujuubu almudaabaqa bayna almubtada'i waalkhabar mubtadiya khabarku waa inay iswaafaqaan ay ama mufrad isla ahaadaan ama musanne isla ahaadaan ama jamac qaa'imunna waa mufrad azaydaanina waa musanne mubtadiya khabar iskuma noqon karaan maadaamuu midna mufrad yahay midna musane yahay haddaba qaa'imun waa mubtade azaydaanina waa faacil halkii khabarka buuxiyey faacilkaasaa ah kaga filan booskii khabarka imtinaacu lkhabariya baa loo yaqaanaa tusaalahaa qora bal hadda culimo qaa'imun azaydaani waa imtinaacu lkhabariya qaa'imun maxaa la ecraabaya mubtade azaydaanina maxaa la ecraabaya faacil sada masada alkhabar baa la ecraabaya waxaa culima mas'aladan lamida wasfiga hore sidii unbuu mufradu yahay laakiin marfuuca dambe hadduu jamcu tasxiix noqdo waa adoo yidha aqaa'imun azayduuna aqaa'imun azayduuna hadda mubtadiya khabar iskuma noqon karaan maxaa diiday su-aashaa labaad aqaa'imun azayduuna mubtadiya khabar inay isku noqdaan waa shibulmustaxiil oo kale maxaa diidey waxaa diiday qaaciidadii aan soo dhigannay ee lahayd wujuubu almudaabaqa bayna almubtada'i waalkhabar qaaciidadaasaa diiday kolka waa in qaa'imunna mubtade laga dhigo azaydunana faacil laga dhigo faacilkaasaana halkii khabarka buuxiyey aynu nidhaa aqaa'imun azayduna su'aasha aasha saddexaad waa inaan wasfiga sidii hore mufrad uga dhigo sida aqaa'imun oo kale marfuuciisana jamcu tagsiiran ka dhigo sida aqaa'imun azuyuud oo kale aqaa'imun azuyuud aqaa'imun azuyuud markaan idhaa qaa'imunna waa mubtade azuyuuduna waa faacil faacilkaasaana booskii khabarka buuxiyey saddexdaa su'aalood saddexdaba wasfigu mufrad buu ahaa marfuuca ayaa ama muhane ahaa ama jamcu tasxiix ahaa ama jamcu tagsiir ahaa saddexdaasi waa imtinaacu alkhabariya waxaana weeye in wasfiga laga dhigo mubtade ka dambana marfuuca ma faacilo ama naa'ibu faacilo saan arki doonno labaatankii imisaa imtinaaculkhabariye ah labaatankii suuro saddex saddexdaasuu sheekeenu hadalka ka bilaabaya ujeeddada cashirkeennu waa saddexdaa qodob imisaa kolkaa meesha ka maqan toddobiyo tobanka kalena aynu ku darsanno waxaa jira masaa'il loo yaqaan jawaasul amrayn jawaasul amrayn waa siddeed suuro sideed suuro ayaynu odhanaynaa jawaasul amrayn jawaasul amraynku waxa weeye in wasfiga hore laga dhigo khabar qadimay marfuuca dambana laga dhigo mubtade akhiray waa wej bannaan ka hore maxaa laga dhigayaa baynu nidhi khabar qadimey ka dambena maxaa laga dhigayaa mubtade ta'akhuray waa mas'alo bannaan waxaa kaloo bannaan in wasfiga laga dhigo mubtade ka dambena looga dhigo faacil ama naa'ibu faacil oo la yidhaha khabar way ka maarmayaan waa sideed suuro taasina sideeddaa suurana bal ila eg wasfigu markuu mufrad yahay marfuucuna hadduu mufrad la noqdo waa inaan maxay yidhaha markaa aqaa'imun zaydun baan idhi aqaa'imun zaydun hadda aqaa'imun zaydun hadalkaa laba icraabood bay culimmada luqaddu ku baneeyeen aqaa'imun in khabar qadimay laga dhigo zaydunna mubtade ta'akhuray laga dhigo waa wej bannaan waxaa kaloo bannaan qaa'imun in mubtade laga dhigo zaydunna in faacil looga dhigo faacil marfuuc la yidhaah waa jawaazulamrayka mas'alada koowaad halkaa waxa ku dhammaadayba wasfigu markuu yahay mufrad marfuucu sow afar ma noqonaynin dee afartii way naga baxeen imtinaacu lkhabariya imisaynu ka dhignay saddex sow ma ahayn imtinaacu lkhabariyadii hore sow saddex ma ahayn saddexdaba wasfigu muuna mufrad ahayn sadde aqaa'imun azaydaani aqaa'imun azayduuna aqaa'imun azuyuudu saddexdaa wasfigu sow mufrad ma ahayn maxaa dhinnaa hadaba wasfigu markuu mufrad yahay maxaa dhinnaa markuu marfuuciisu mufrad yahay dee xabaddiina jawaasulamraynkaay soo gasho waa taa aqaa'imun zaydun wasfi mufrada afar suura ka soo baxda wasfigu hadduu mufrad yahay afar suuro hadduu wasfigu musano yahayna imisaa ka soo baxa afar suuro hadduu wasfigu yahay jamcu tasxiixna imisaa ka soo baxa afar suuro labiiyo toban so uma haysid hadduu wasfigu jamcu tagsiir yahay imisaa ka soo baxa afar suuro lix iyo toban so uma haysid hadduu wasfigu yahay mimaa yastawi fiihi lmufrad wاlmuhana wاlmajmuuc isna waa afar suuro labaatankaa wey afartaasi waa marfuuca qaybinaya wasfiga mufradkaa marfuuciisu inuu mufrad noqdo inuu muhane noqdo inuu jamcu tasxiix noqdo inuu jamcu tagsiir noqdo hadda yaa iga baxay halkaa afarba wasfigii mufradkaa wa iga baxay saddex imtinaacu lkhabariyay noqdeen xabadina maxay noqotay jawaasulamrayn jawaasulamraynku waa sideed hadduu wasfigu yahay mima yastawi fiihi lmufrad wlmuhana wlmajmuuc waa junub ninka qura waxaa la yidhahdaa junub labada raggaana waxaa la yidhaahdaa junub ragga badan waxaa la yidhaahdaa junub eegada kolka waxa weeye junubkaasi ragga iyo midka iyo labada iyo jamaca iyo way ku siman yihiin ereyga junuba hadaba haduu wasfigu yahay mima yastawi fiihi اlmufradu wاlmuhanى wاlmajmuuc marfuuciisu waa imisa afar marfuucu mufrad bu noqon oo muhanuu noqon oo jamcu tasxiix buu noqon oo sidaynu ognahay jamcu tagsiir bu noqon afartaa wasfigu uu yahay mima yastawi fiihi اlmufrad afartaasiba waa jawaazulamrayn maxaan odhan ajunubun muxammedun haddaan doono ajunubun almuxamadaani haddaan doono ajunubun almuxammaduuna haddaan doono ajunubun almaxaamidu haddaba afartaa hadda aan sheegay afartaba laba icraabood baa ku bannaan ajunubun muxamedun markaan idhaa junubka inaan mubtade ka dhigo muxamedna aan faacil uga dhigo iyo junubka inaan khabar qadimay ka dhigo muxamedkana mubtade taakhure aan ka dhigo afartaa suuro xabadii hore uge imisaynu haynaa shan baynu haynaa saw ma aha shan baynu haynaa saddex baa khilaafiya sideed baynuna jawaasulamraynka saw ma aha saddex baa khilaafiya wasfiga oo jamcu tagsiira marfuucuna uu muhano yahay aqiyaamun azaydaani wasfiga oo jamcu marfuucuna jamcu tasxiix yahay aqyaamun azayduuna wasfiga oo jamcu tagsiir ah marfuucuna uu jamcu tagsiir yahay aqyaamun arijaalu ereyga qiyaama masder hamoodina waa jamcu qaa'imin qaa'im baa qiyaam lagu jamciyaa waa jamcu tagsiir haddaba jamcu tagsiirku imise suuruu lahaa culimo soo afar ma lahayn saddex ka mida ayaa jawaasulamre'inka galay saddex ka mida ayaa culima jawaasulamre'inka galay wasfiga oo marfuucu muhane noqday iyo maye marfuucu jamcu tasxiix noqday iyo maye marfuucuna jamcu tagsiir la noqday saddexdaasi jawaazulamraynkay culimada qaarkood geliyaan culimada qaarkoodna imtinaaculfaaciliye wax la yidhaha bay geliyaano nukadka ayaan hadda waafaqsannahay kitaabka nukadkii siduu qoray ayaynu hadda waafaqaynaa oo isaga ayaa jawaasulamreynka iskaga dartay in kastoo hadal badani uu ku jiro aqiyaamun azaydaani maxaan haddaba ecraabaa ereyga qiyaamun waxaan ka dhigi karnaa khabar qadimay azaydaanina waxaynu ka dhigi karnaa mubtade akhiray haddaan doonnana aqiyaamun waxaynu ka dhigaynaa mubtade azaydaanidana waxaynu ka dhigaynaa maxay marfuuc baynu uga dhigi halkii khabarka u buuxiyey sideeddaa suuro jawaasul amrayn baa culima loo yaqaanaa labaatankii imisaynu hadda maraynaa saddex imtinaaculkhabariyay noqdeen sideedna jawaasul amrayn bay noqdeen imisaan marayaa koob iyo toban baan marayaa sow maaha koob iyo toban baynu maraynaa waxaa jira masaa'il la yidhaha imtinaacu alfaaciliya imtinaacu alfaaciliya waa saddex suuro haddii nukadka lagu daro kuwii aynu xagga hore marinayna waxay inoo noqonaysaa lix suuro mas'alada imtinaacu alfaaciliya waa in wasfiga hore laga dhigo khabar qadimay marfuuca dambana laga dhigo mubtade ta'akhuray arrinkaasina uu waajib noqdo saddex suuro weeyaan imtinaacu alfaaciliyadu ama tacayunulkhabariya loo yaqaanaa ama imtinaacu lfaaciliya loo yaqaana waa isku mid tacayunulkhabariyo wasfigii in khabar laga dhigo ayaa caynowday imtinaacu lfaaciliyo marfuuca in faacil laga dhigo ayaa mamnuuca kolkaas saddexda suuro waxa weeyi wasfigu hadduu musane yahay marfuucuna uu musane la noqdo aqaa'imaani azaydaani haddaan idhaa qaa'imaani waa mubtade intaan idhaa azaydaani waa faacil odhan maayo qaaciide idiloo xataa camreedig aan ku soo dhiganay baynu jebinaynaa waxaynu soo nidhi wa waajibun fi lficli an yujarada idaa lijamcin ow musanan usnida camridiga markaan maraynay wa waajibun fi lficli ereygaa fi lficli waxaan idinku idhi sheekhu khusuus buu ka dhigaye filcaamili baa la doonayey wa waajibun fi lficli ay fi lcaamil baan idinku idhi maxaan uga jeeday halkan oo kalea soo gelaysa markaa wa waajibun fi lficli an yujarada idaa lijamcin ow musanan usnida markuu مرفوع muhane yahay ficilka muhane lagama dhigo hadda qaala almuxamadani af carabiga ma banaana qaala alifkaa ku taagi maysid ilaa kanuun ilbaraakis mooyaane waa inaad maxay tidhaahdaa qaala almuxamadani qaala qura dheh almuxamadani qaala almuxamadani haddaba marka aqaa'imaani aan idhaa een musane ka dhigo suurtagal maaha marfuucaas dambe inaan idha waa faacil aqaa'imaani almuxam qaa'imaanku waa khabar qadimay azaydaaniduna waa mubtade ta'akhuray waana imtinaacu lfaaciliya azaydaani faacilinaad ka dhigtaa waa mamnuuc aqaa'imaani azaydaan qaa'imaan baa khabar qadimay ah azaydaanna waa mubtade ta'akhuray waa kow muhana isla noqdeen laba jamcu tasxiix hadday isla noqdaanna igu gee aqaa'imuuna azayduuna haddaan idhaa aqaa'imuuna azayduuna qaa'imuunadu waa khabar qadimay azayduunaduna waa mubtade ta'akhuray laba jamcu tasxiix bay isla noqdeen waa imtinaacu alfaaciliya hadduu ka horena jamcu tasxiix yahay ka dambena jamcu tagsiirna igu gee aqaa'imuuna arijaalu aqaa'imuuna alrijaalu qaa'imuun waa khabar qadimay arrijaaluna waa mubtade ta'akhuray culimo marka mubtadihiiyo khabarka in layskaga dhigaa ha la kala hormariye ay waajibka tahay waa saddexdaa jeer imtinaacu alfaaciliya ama ama tacayun alkhabariya ayaa loo yaqaanaa koob iyo tobankii saddex iigu gee afar iyo toban sow maaha afar iyo toban baynu haynaa culima waxaa jira afar iyo toban labaatankii maxaa dhiman lixdaa dhiman af carabiba maaha baa la yidhaah lixda suuro ee dhimani afcarabiba ma aha imtinaacu lamrayn baa la yidhaah in mubtadiya khabar layskaga dhigaa waa mamnuuc in mubtade iyo faac marfuuc layskaga dhigaana waa mamnuuc waa lix suuro lixda suuro imtinaacu lamraynka ila eg wasfiga muhane ka dhig marfuucana mufrad ka dhig aqaa'imaani zaydun sina kuma banaana af carabiga waayo qaa'imaan intaan mubtade ka dhigo zaydun dee faacil u noqon maayo oo maxaa mubtadaha musane aan uga dhigay saw kii mujarad laga dhigi jiray wa waajibun fi lficli an yujarada mubtadiya khabar iskaga dhigi mayno waayo mujuubulmudaabaqa saw kii la rabay haddaba aqaa'imaani zaydun af carabi maaha waa kow haddii wasfigu musane yahay marfuucuna jamcu tasxiixna af maaha aqaa'imaani azayduuna haddaan idhaa aqaa'imaani azayduuna iyaduna afcarabi ma aha waa laba haddaan wasfiga ka dhigo muhane marfuucana jamcu tagsiir aqaa'imaani arijaalu isna waa lamid waa mamnuuc waa saddex haddaan marfuuca ka dhi wasfiga aan ka dhigo jamcu tasxiix marfuucana aan mufrad ka dhigo aqaa'imuuna zaydun iyaduna waa mamnuuc hadaan wasfiga ka dhigo jamcu tasxiix marfuucana aan ka dhigo muhane aqaa'imuuna azaydaani waa haddaan waصfiga ka dhiga jamcu tagsir marfuucana mfrad aqyaamu zaydun lixdaa jeer imtinaaculamrain baa la yidhaha culima labaatan suuro ma iga haysin labaatankaa suuro ayuu sheekhu halkan ku ishaaraya qolaa tidhi afartan suuro xaggay ka keeneen qolada afartanka sheegtay labaatankan aynu hayno oo labaatankaa marfuucu uu yahay faacil sow labaatan ma iyo labaatan kan oo marfuucu uu naaibu faacil yahay oo wasfiga ismi mafcuul laga dhiganayo halkana qaa'im ka qaadanaya amadruubun ad ka qaadatid labaatan laba ku dhufo imisay noqotay afartan suuro culimada qaar baa yidhi may ee waa afar iyo afar iyo lixdan suuro afar iyo lixdanka suura say usoo baxayaan anku aan kuu sheego wasfiga imisaynu ka dhignay wasfiga wasfiga shan baynu ka dhignay halkaa shanta wax lagaga noqonaya shanta wasfiga waxaan eegnay eeg hadda wali afar iyo lixdan uu ka badan karaaba wasfiga waxaa la eegayaa isagoo mufrada iyo isagoo musannaa iyo isagoo jamcu tasxiixa iyo isagoo jamcu tagsiir ah iyo isagoo mima yastawi fiihi mufradu wlmuhana wlmajmuuca saw shan maaha shantaa waxaad ku dhufataa isagoo lab iyo isagoo dhadig waa imisa laba ku dhufo tobankaa waxaad ku dhufataa haddaba tobankaa waxaad ku dhufataa marfuuci imisu marfuucu ahaa afar marfuucii afarta ha ku dhufo afartankaa waxaad ku dhufataa labadii aynu lahayn inay faacil yihiin iyo inay naabi faacil yihiin siddeetankaa ayay culimada qaarkoodna ka dhigeen siddeetan suuro ayay culimada qaarkood halkan ka dhigeen yidhahen siddeetankaas ah ayaa ayaa meesha imanaya ragga qaarkood siddeetankaa way ka bediyeen waxay yidhahdeen qaybo kalaanu ka keeni karnaa oo waxa weeye hadda wasfigii sow tobani nooma noqon wasfigii toban buu noqday marfuuca eeg hadda marfuucu mufrad buu ahaa oo musanuu ahaa oo jamcu tasxiix buu ahaa oo jamcu tagsiir buu ahaa soo marfuucu afar ma aha afartaa ku dhufo labiyo dhadig sideeddaa tobankii hore ku dhufo wasfiga tobanka ah marfuuca sideeddiisa ku dhufo siddeetan sow ma aha siddeetankaa waxaad ku dhufataa marfuucaasoo marna faacila marna naa'ibu faacila laba ku dhufo boqol iyo lixdan boqol iyo lixdan suuro ayaa meesha ka iman karta ayaynu odhan karnaa halkani waa cashirada labaad baa la odhan karaa kitaabkeenna markaan eegayno suwarka laba meelood unbaa si caadiya ah, rasmiya loo yaqaanaa waa qaybta labaad wa yugnii can ilkhabari wa yugnii waxa kaga filan can ilkhabari khabar waxa kaga filan marfuucu wasfin wasfi midu rafcinayo wasfigaasoo muctamidin cuskan cala istifhaamin istifhaam cuskan ow amase nafyi nafyi cuskan wuxuu inoo sheegay wasfigu hadduu istifaam wato sheekhu wasfi buu ina yidhi marfuucu wasfin wasfigaa waxaa soo hoosgelaya inuu ismi faacil yahay iyo inuu ismi mafcuul yahay halkanna marfuuc buu leh faacil ma odhan marfuucani wuxuu badhayaa inuu faacil yahay iyo inuu naa'ibu faacil yahay wa yugnii waxa kaga filan can ilkhabari khabar waxa kaga filan marfuucu wasfin wasfi miduu rafciyey wasfiga oo muctamidin ictimaadaya cala istifhaamin istifhaam ow nafyin ama nefyi ragga qaarkood baa shardi ka dhigay alictimaad cala anafyi aw alistifhaam ragga qaarkoodna shardigaa way tuureenba maxamed ibnu maaligna u dhexdhexaadiyey oo wuxuu yidhi waa suurtagal meelaha qaar kelidiiba ma aha rag baa yidhi meelaha qaar in laga tegi karo waa laga yaabaa aqaatinun miyay nagaadeen qowmu salma gabadha salme la yidhaah tolkeed miyay nagaadeen am nawow mise waxay niyoodeen dacanan guuritaan am nawow dacanan taa ma sheegin aqaatinun qowmu salma unbuu yidhi waa beyt gabay buu intan ka soo qaatay aqaatinun qowmu salma haddaba qaatinun waa wasfi mufrada qowmunna waa marfuuc jamaca xeerkiisa maxaynu ku ogeyn kol hadduu wasfigu mufrad yahay marfuucu hadduu mufrad la noqdo jawaasulamrayn baan gelinay saddexda suuree kalena waxaynu nidhi maxay maxaynu gelinay imtinaacu maxaynu gelinay imtinaacu imtinaacu alkhabariya ama tacayun alfaaciliya waa isku mid baan idin idhi miyay aqaainun qowmu salma aqaainun miyay nagaadeen qowmu salma salmo qowmkeed waa kow hadda halkaa wasfigu waa ismi faacil marfuucuna waa faacil wamaa madruubun lama garaacayo alcamraani labada camar halkan wasfigii muxuu noqday wamaa madruubun alcamraani markaan idhaa wamaa madruubun alcamraani wasfigii waa madruub ism mafcuul buu noqday marfuuciina muxuu isku bedelay markaa naa'ibu faacil buu isku bedeley bal sheekhu hadda intaa haynoo sharxee aan eegna siduu u sharxo idaa kaana almubtada'u mubtaduhu markuu yahay wasfan wasfi markuu yahay wasfiga oo muctamidan ku tiirsan ama cuskanaya calaa nafyin nafyi aw istifhaamin ama istifhaamba istaghnaa wuxuu ka kaaftoomi istaghnaa wuxuu ku kaaftoomi bimarfuucihi marfuuciisa can ilkhabari khabar buuna ka kaaftoomi taquulu waxaad odhan aqaa'imun miyay taagan yihiin azzaydaani masaladii sheekhu matniga uu inoogu tusaaleeyey marfuucoo jamaca buu ahaa hadda kana muxuu marfuu inoo tusaaleeyey marfuuca oo maxaya ah? musanaa ah. aqaa'imun ma taagan yihiin azaydaani labadii zayd ictimaadkuu haystaa waa istifhaam wamaa qaa'imun ma taagna azaydaani labadii zayd ictimaadkuu haystaana waa nafyi fazaydaani faacilun waa faacil bilwasfi wasfiguu faacil u yahay waalkalaamu kalaamkanina mustagnin wuu ka maarmay can ilkhabari khabarkii lianna alwasfa wasfigu hunaa halkeennan fii ta'wiili lficli ficil awilidiibuu qabaa alaa taraa war miyaadan arkayn anna almacnaa macnuhu inuu yahay ayaquumu ma kacayaan azaydaani labada zayd wamaa yaquumu ma kacayaan azaydaani labada zayd waalficlu ficilkii laa yasixu ma ansaxayo alikhbaaru canhu in khabar loo sameeyo ficilka in khabar loo sameeyo isaga mubtade laga dhigaa ma ansaxdo fakadaalika sidaasoo kaluun weeyi maa ka kaana ahaaday fii mawdicihi meeshiisa oo wasfigan ah wainamaa maeltu waxaan ku tusaaleeyey biqaatinin iyo wa madruub baan ku tusaaleeyey liyuclama si loo ogaado annahu sha'nigu inuu yahay laa farqa farqi ma jiro iyo kala qaad bayna kownilwasfi wasfiga ahaantiisa raafican mid rafcinaya uu yahay lilfaacili faacil ow amase linaa'ibi mid wakiilka ah can ilfaacili faacil wa min shawaahidi nafyi nafyiga shawaahidiisii waxaa ka mid a gabayaaga qowlkiisa ayaa ka mid a khaliila yama waafin bicahdiya antuma idaa lam takuna lii calaman uqaaicu khaliilo iyo saaxiibayaal labadayda saaxiibow maa waafin ma oofinaysiin bicahdii ballantaydii antumaa labadiinani maa waafin waafin waa ismi faacil ficil lafiifa buu ka yimid lafiif almafruuq wafaa buu ka yimid waafin baa la odhanayaa ismiga faacil waafiyun buu iska ahaayo laamkii baa la xadfay waafin waa faacin oo kale markaa wasankiisu faacin ilaylaamka wafaa ilaylaamku laamku da dambu ahaaye fi ahaan jirtaye khaliilo ya saaxiibayaal maa waafin ma oofinaysiin bicahdii ballantaydii antumaa idinku labadiinani waafin waa mubtada waana wasfi antumaana waa faacil khabarkii halkiisa buuxiyey idaa lam takuunaa markaydaan ahayn lii aniga calaa man uqaaicu ka angoynaya kuwa igu kaalmaynaya kol haddaan ninkaa naco aydaan ila nacaynin waxba ima oofinaysiin buu yidhi nafyi baa haddaba halkaa joogay maa waafin wa min shawaahid اlistifhaam istifhaamka shawaahidiisa waxaa ka mid a qowluhu gabayaaga qowlkiisa nin gabayaa ah ayaa gabay tiriyey wuxuuna yidhi aqaatinu qawmusa aqaatinuun qowmu salma amnawow dacnaan in yadcanuu facajiibun cayshu man qaطanaa mustafciluun faacilu mustafciluun faaciluun mustafciluun faacilun mustafciluun faaciluun aqaatinun miyay nagaadeen qowmu salma inanta salme qoomkeegii miyay nagaadeen waa su'aale inantaa reerkoogii ma guurayaan mise way nagaadeen am nawow mise waxay niyoodeen dacanan guuritaan bay niyoodeen oo reerkaasi may nagaadeen mise way guurayaan in yadcanu hadday reerkaasi guuraan fa cajiibun waxa wax lala yaaba ah cayshu man kii noloshiisa qadana nagaaday ka meesha degane ku nagaaday waa isagaa isjeeda hadday reerkaasi guuraan kanegi noloshiisa wax egyayaab ku jirta buu yidhi maxalu shaahidkeennu waa qaadin waa ismi faacil oo wasfi ah ictimaadku haystaana waa istifaam marfuuciisii waa qoom waa ismuljamaca marfuucaasi halkii khabarka ayuu u buuxiyey halkaa ayuu kaga baxay talow ma la ogol yahay khabarku inuu tacadudo khabarku ma tacadudi karaa talow jawaabtu waa nacam inta hal mubtade la sheego ayaa dhowr khabar la sheegayaa soomaalida waxaa la moodaa inaynu hadda luqadda baranayna la moodaaye luqadda hadda ma baranayno haddii soomaalideennii hore la eego luqadda xataa reemiyigeennii baa yaqaana xoolaha markay warawsanayaan waxay ku warawsadaan qaaciidooyin naxwaa oo khatara loda marka la waraabinayo waxaa la odhan jiray low jawaabteed loo hurtila laam lowda jawaabteedu laamkama maarmalin miyaad garanaysaa lowda jawaabteedu inuu laam qaato bal u fiirso qur-aanka iyo af carabiga u fiirso lowlaa antum maxaa ka dambeeya lowla antum laku laamkaasaa laga hadlayaa lakuna ku jira low jawaabteed loo hurtila laam bay yidhaahdeen nin dhallinyara oo soomaaliya ayaa beri inan doonay inan buu yidhi anguursado inantii shardiganay ku xidhay waxay ku tidhi markay heshiiyeen waad guursaniye laakiin aqoontaada ayaan imtixaanayaaye hal beyd io icraab bay tidhi oo maxamed ibnu maalik ku qoran beydku wuxuu ka hadlayaa qodobkan hadda aan dul taagannahay tacadud lkhabar buu ka hadlayaa ii sheeg bu ku icraabe waxay tidhi waahbaruu bnayni aw biakara can waaxidin kahum saraatun shucara weligiiba ma maqal muxuu icraabi <laughs> weligiiba ma maqal haddaba beydka waa qadiyadan hadda sheekhu ka hadlaye waxaynu doonaynaa khabarku inuu tacadudo ayaan arki doonaa biidn illaahi tacaala waqad yatacadadu inuu tacaduduu bato ayaa la arkaa alkhabaru khabarku inuu tacadudo oo khabarku uu bato ayaa la arkaa naxwu qowlihi tacaala ilaahay qowlkiisa oo kaleba weeye wa huwa ilaahay alghafuuru waa mid dembiga aad u dhaafa alwaduudu waa mid aad u kalgacayl badan oo dee addoommadiisa jecel weeye haddaba wahuwa waa mubtade alghafuuruna waa khabarkii koobaad alwaduuduna waa khabarkii labaad hal mubtade ayaa laba khabar loo samaynayaa waynu aragna way iska bannaan tahay af carabiga sharaxa aan eegno yejuusu waxa bannaan an yukhbara in khabar loo sameeyo can ilmubtada'i mubtadaha bikhabarin waaxidin hal khabar mubtada ayaa hal khabar loo samayn wa huwa alaslu kaasaana asala naxu zaydun zayd qaa'imun wuu taagan yahay ow amase biaghara wax hal ka badan baa loogu samayn ka qowlihi tacaala oo kaleba weeyi wa huwa ilaahay alghafuur waa mid dembiga aad u dhaafa alwaduud waa milkal gacayl badan dul carshigiibuu u saaxiib yahay almajiidu waa mid sharaf leh facaalun wuxuu aada u sameeyaa limaa yuriidu wuxuu doono intaasoo ereyba waa khabar alghafuur waa khabar alwaduud waa khabar dulcarshi waa khabar almajiid waa khabar facaal waa khabar wa zacama bacduhum qaarkood baa sheegtay anna alkhabara khabarka laa yajuusu inuuna bannaanayn tacaduduhu inuu tacadudo khabarku inuu tacadudu bana bataa ma bannaana wa qadara wuxuuna qadaray limaa kacadaa u soo ka hadhay alkhabara alawala khabarka koobaad fii haadihi alaayaat fii haadihi alaayati aayaddan dhexdeeda mubtada'aatin mubtadooyin buu u qadaray ey wa huwa ilaahay alwaduud waa mid aad iyo aad u kalgacayl badan waduudkii wahuwa baa loo soo qadaray wa huwa ilaahay dulcarshi carshi buu u saaxiib yahay wa huwa baa loo soo qadaray wa ajmacuu waxay ku ijmaaceen calaa cadami tacadud tacadudka la'aantii baa lagu ijmaacay fii mili zaydun shaaciru wa kaatibun zaydun shaacirun wa kaatib marka la yidhaah mas'aladaa khabarkuma tacadudin ee waa cadaf cadafka iyo tacadudka waa inaad kala eegtaa shaacirka iyo kaatibka xarfulcadaf baa udhaxeeya wa fii naxwi azaydaani labada zayd shaacirun wa kaatibun azaydaani shaacirun wa kaatibunna khabar tacaduday maahee waxa weeyaan cadafkii oo qabla alikhbaar dhacay ilan rubamaa yakuunu alcadfu qabla alikhbaar baa la yidhaahdaa wa fii naxwi haadaakani xuluwun xaamidun xuluwun xaamidun mas'aladaa ah taa lafteedana tacadud ma aha khabarkii haadaakani inta badan haadaadaasi rumaan bay ku dhacaysaa baa la yidhaahdaa waayo mas'alada dhadhankan waxaa iskale baa rumaana haadaakani xuluwun waa macaan xaamidun waa dhanaan haddaba haadaa waa mubtade xuluwun khabar ma ka dhigaa oo macaankaa khabar ma ka dhigaa xaamidunna khabar labaad ma ka dhigaa maye waa khalad hadalkaagii oo isburinaya ka dhalinaya khabarku waxa weeye xuluwun xaamidun oo wada socota ayaa khabara xuluwun xaamidun oo wada socota ayaa khabara labadooda ayaa khabar isla noqday waxaa la yidhaha xuluwun xaamidun hadda maanta waxay ka dhigan yihiin oo kaluun eg muzun bay ka dhigan yihiin macaan dhanaan maaa eg macaan weeye ha odhan haddana dhanaan weeye ha odhan waa macaan dhanaan macaan dhanaan muna hadal qudha ahayn ma dhadhan oo kala duwan ba macaan dhanaan dheh laakiin waa macaan iyo waa dhanaan ha odhan macaan dhanaan haadaakani xuluwun xuluwun xaamidun macaan dhanaan weeyi waa macaannaha o dhan waa dhanaannaha o dhan lianna daalika kaa kulluhu gebi ahaan kullahu gebi ahaan laa tacaduda tacadud fiihi dhexdiisa maaha fi lxaqiiqati dhab ahaan ama alawalu ka hore falianna alawala ka koobaad baa khabarun khabara zaydun shaacirun wa kaatibun tii wa haani haanigana macduufun calayhi waa lagu xadfay wa ama haanii ka labaad falianna kula waaxidin mid kaste oo min ashaksayni labada shaksi mukhbarun canhu waxaa loo sameeyey bikhabarin waaxidin azaydaani shaacir wakaatib marka la leeyahay ama cadafka ayaa qabla akhbaaraad odhan wa ama haali mas'alada saddexaad falianna alkhabarayni labada khabar waa xuluwun xaamidune fii macna alkhabari alwaaxid khabar keliya macnihiibay ayay wataan idil macnaa waxa weeye haadaa muzun waa macaandhanaan haadaa muzun waa macaandhanaan weeye khabarku talow xagga hore ma maraa mise khabarku xagga hore inuu maro lama ogola waqad yataqaddamu xagga hore ayuu mari karaa khabarkii naxwu fi daari zaydun oo kaleba weeyi fi daari daarta waxa ku sugan zaydun zayd yaa khabara haddaba fi daari zaydun marka la yidhaah jaar iyo majruurka fi daari waa khabar qadimay zaydunna waa mubtade akhiray oo ta'akhuray wa ayna zaydun zayd halkeebuu ku sugan yahay ereyga ayni ihi waa khabar qadimay zaydunna waa mubtade ta'akhuray wa qad yataqadamu inuu hor maro ayaa la arkaa khabarku naxwu fi daari daarta waxaa ku sugan zaydun zayd wa ayna halkee buu ahaaday zaydun zayd sharaxa bal haddaba aan eegna masaladaa qad yataqadamu waxaa hor maraya alkhabaru khabarkii cala almubtada'i mubtadaha buu ka hor marayaa jawaasan jaa'iznimo buu u hormari waa fi daari zaydun tusaalaha koobaad oo wujuuban waajibnimo buu u hormari ayna zaydunta weeyaan markuu khabarku waajib u hormaray labada tusaale midna waa jawaas baa looga jeedaa midna wujuub baa looga jeeda ayna zaydun khabarka horumarkiisu waa waajib ilan khabarkii ismulistifaam buu noqdee ismulistifaamna sadaaruu mutay qad yataqadamu lkhabaru khabarkaa hormaraya cala lmubtada'i mubtadaha buu ka hormari jawaasan jaa'iznimo buu uga hormari oo wujuuban ama waajibnimo falawalu ka hore naxwu fi daari daarta waxa ku sugan zaydun zayd iyo wa qowluhu tacaala alla qowlkii salaamun nabadgelyo weeye hiya iyadu salaamun waa khabar qadime hiyana waa mubtadata akhuray wa aayatun aayad buu u ahaaday lahum iyaga alleylu habeenkii alleylu waa mubtadata akhuray aayatunna waa khabar qadimay wa inamaa lam yujcal lagama yeelin almuqadamu ka la hormariyey fi labada aayadood mubtada'an mubtade lagama yeelin walmu'akharu ka la gadaal mariyeyna khabaran loogama yeelin waa liadaa'ihi wuxuu keensanayaa ama gaadhsiinayaa ila likhbaari in khabar looga dhigo can inakirati nakirada bilmacrifati macrifo arrin khaladaa ka dhalan oo ah inuu khabarkuna macrifo noqdo mubtaduhuna nakiro wa haani ka labaad waa marka khabarku waajib u hormarayo ka qawlika oo kale weeyi fi daari daarta waxaa ku sugan rajulu hadda jaariya majruurka fi waa khabar qadimay qadimiddaasina waa waajib ilan rajulun baa mubtade bilaa musawiqa ah nakiradaa maxaa musawiqu ah rajuluna hormarinta khabarka la hormariyey waa waajib haddaba wa ayna zaydun oo kale ayna khabarkaa in la hormariyaa waa waajib sababtuna waxa weeye mubtadihii maanta nakira maaho waaba zayde laakiin khabarkii baa ismulistifaam noqday ismulistifaamna sadaaru mutay wa qowlihim oo kaleba weeyi calaa tamrati tamarta dush timirta dusheeda waxa ah miluhaa iyadoo kaleoo zubdan zubada subaga haddaba على tamrati miluhaa zubdan haddaan idhaahdo calى tamrati waa khabar qadimey miluhaana waa mubtade ta'akhuray waajib buu u qadimay khabarkaasi maxaa sababay mubtadihiibaa sito damiir damiirkaasina wuxuu u noqonayaa juزulkhabr kol hadduu juزulkhabr u noqonayo waa waajib wainamaa wajaba wuu waajibay fii daalika kaa tusaalayaasha taqdiimuhu khabarka hormarintiisu lianna taakhiirahu isagoo dib loo dhigo في mihaali اlawel tusaalaha koobaad yaqtadii wuxuu keensan iltibaas alkhabari khabarkaoo ku biira bisifati sifo tusaale fi daari rajuluntii haddii rajulka la hormarin lahaa oo rajulun fi daar la odhan lahaa fi daartani khabarba ma noqoteene sifay noqon lahayd ilan mubtadii baa sifo u baahan nakiro u baahan oo musawiq u baahane fa ina dalaba nakira nakiradu dalabka ay dalbanayso alwasfa tilmaan litakhtasasi ay khaas ugu noqoto bihi isaga dalabun waa dalab xafiifun deg faltuzima waxaa la laasimay taqdiimuhu horumarin dafcan si layskaga difaaco lihaada alwahmi ismoodsiiska ah wa fithaani mas'alada labaad waa ayna zaydun fithaani haddii la odhan lahaa ka hore waa mubtada ka dambena waa khabar waxa ku sugan ikhraaju maa kii saaridii lahu uu u sugnaaday sadrulkalaami kalaamka sadrigiisu wa huwa alistifhaamu waa istifaamka can sadriyatihi sadrinimadiisi horumarintiisii baa laga saaraya zaydun ayna haddaad tidhaa khalad baa ka dhacaya carabtan hadda joogtaa way ku hadashaa carabtan hadda joogtaa way ku hadashaa muxamed man bay ku odhanaya muxamed man muxamed man waa khata man muxamed baad in man eri istifhaamku inuu xagga hore maraayay ahay wa fi haalii mas'alada labaad waa calaa tamrati miluhaa waxaa ku sugan cawdu damiiri damiirka oo u laabta haddii hadda la kala hormarin lahaa weeye calaa mutaakhirin mid dambeeya lafdan wa rutbatan wadalika laa yajuuzu ilaa fi siti masaa'ila walaysat minhaa halkaasaynu mas'aladaana kaga baxnay cilmu mubtadiya khabarka ma la xadfi karaa mise lama xadfi karo waa su'aal iyaduna mubtadaha iyo khabarka ma xadafnaa mise xadfi mayno maxaynu ka yeelaa waqad yuxdafu in la xadfo ayaa la arkaa kullun mid kaste ayaa la xadfayaa oo min almubtada'i mubtadaha iyo walkhabari khabarka ah mubtadahana waa la xadfi khabarkana waa la xadfi naxwu salaamun nabadgelyo qowmun munkaruun haddaba salaamun waa mubtade calaykum baa ka maqan oo khabara qowmuntuna waa khabare antum baa ka maqan mubtadeah salaamun qowmun labadan erey isku xiga salaamuntuna waa mubtada oo khabar baa ka maqan qowmuntuna waa khabar oo mubtada ka maqan salaamuntu waa nakire e talow maxaa u cunansiiyey inay nakiradu mubtade noqoto waa duco musawiqaadda ducada ka mid a duco m ereygu meel duco hadduu dhaco salaamu nabadgelyo calaykum dushiina ha ahaato qowmun munkaruun dadan la geranayn baaba tihiine culimada mufasiriinta qaar baa yidhi qowmun munkaruuntaa nebigu hoos buu yidhi bay yidhaahdeen <laughs> kulay dad ma maqashiinin bay yidhaahdeen halkay eegayaan ma la socotaa qofka markaad soo dhawaynaysid ilan martiqaadkaa laga bartaa nebi ibraahime sida wax loo martiqaadaa laga bartaaye kaad marti qaadi sideed soo dhawaynay sideed ka xishooto inaad tidhaa cun ila uu ka xishooday cuna inuu yidhaahe cuntu waa amar war cun waa amare waxba ulamaadan hadhin cun cun maaha maad cuntiin bu labadan hadal way isdhaamaan cun iyo maad cuntid miyaad cuntid eeg waa hadal naxariisi ku jirto waa hadal aad arkaysid ixtiraam uu ku jiro faqaala alaa taakuluun war miyaad cuntiin haddaba nebigii sidaa ixtiraamkiisu uu ahaaye halkaa wax marinayey bal waxaad ka warantaa hadduu ku yidhah qowmun munkarun laydinma garanayo waxay yidhaahdeen way yar nixi lahaayeen qowmun munkaruun hadday maqlaan kolka qowmun munkaruun kolley mufasiriinta qaar baa qaba hoos buu yidhi malaha mayna maqashiinin laakiin dee mas'ale laga hadlay ma aha waxaynu haynaa waqad yuxdafu waa la xadfi kullun mid kaste oo min almubtada'i mubtadaha iyo walkhabari khabarka ah naxwu salaamu nabadgelyo calaykum dushiinna ha ahaato qowmun antum qowmun idinku qoom baatihiin munkaruun laydin inkirayo oon laydin geranayn ey calaykum iyo antum calaykumtuna salaamtay ka maqan tahay antumtuna qowmuntay ka maqan tahay waqad yuxdafu in la xadfaa la arkaa kullun mid kaste oo min almubtada'i walkhabar mubtadihiya khabarka ah lidaliilin in loo xadfo ayaa la arkaa oo yadullu calayhi ku tusinaya deliil haddii loo helo falwalu ka hore waa naxwu qowlihi tacaala alle qowlkii oo kaleba qul waxaad tidhaahdaa afa unabi'ukum maydinka warramaa bisharin wax ka sii shar badan min daalikum kiina annaaru weeyi annaaru annaaru daa maxaa ka xadfan hiya ey hiya naaru waa mubtadaa la xadfay wa qowluhu tacaala alle qowlkii oo kaleba weeyi suuratun anzalnaaha suuratun waa suurad anzalnaaha aan soo dejinnay suuratun maxaa ka xadfan haadihi suuratun tani waa suurad anzalnaaha aan soo dejinnay marka mubtade la xadfayo waa sidaa aayadahaas oo kale khabar marka la xadfayana bal haddaan eegno wa haani ka haanigiihi ka qowlihi tacaala alle qowlkii oo kaleba weeye ukuluhaa midhaheegu daa'imun waa joogto wa dilluhaa hadhkeeguna hee wa dilluhaa hadhkeeguna hee dee daa'imun baa loo qadarayaa ilainta horaa ku ukuluhaa daa'imun wa dilluhaa loo yaqaanaa baabuliktifaa haddii mid la sheega ka kale waad ka aamusaysaa qur'aanka aad baa loo isticmaalaa yaa ayuha الnaasu taquu rabakum اladii khalaqakum min nafsi waaxida maxaa aayaddii qur'aanka ahayd wa khalaqa minhaa zawjaha wa baha minhumaa rijaalan kaiiran he wa nisaan maxaa halkaa uqadaran kaiiran baa uqadar waa rag iyo dumarka yaa badan dumarkaaba badanba ilaahay raggiina uu xoojiyo kaiiran buu raaciyey ila waa kuwii yaraaye kuwa laga shakiyayo inay yar inay badan yihiin weeyaane raggiina kaiiran baa la raaciyey dumarkiina waa laga aamusay waad arkaysaa baab ااktifا saraabiila taqiikum اlxara buu ilahay qur'aanka ku yidhi saraabiila taqiikum اlxara duruucdani maxaa idinka ilaalin buu ilaahay leeyahay alxara kulaylka haye maxaa qadaray iyo walberda qabowgabade saraabiila taqiikum اlxara wاlberda hadda waxaynu haynaa ukuluhaa daa'imu wadiluhaa isna waa daa'imu waynu aragnaa wa qowlihi tacaala iyo alla qowlkiisa qul waxaad tidhaahdaa a antuma idinka ayaa aclamu aqoon dheeraada leh amilaahu mise ilaahay ayaa aclamu eeg amilaah aclamu mise ilaahay ba aqoon dheeraada leh aclamudii halkaana waad aragtaa waqad ijtamaca waxaa kulmay xadfu kullin mid kasta xadafkiisa oo minhumaa labada ka tirsan wa baqaa'ul aakhari ka kale hadidiisa fii qowlihi tacaala ilaahay qowlkii salaamun qowmun munkaruun fa salaamun mubtadaun waa mubtade xudifa la xadfay khabaruhu khabarkiisa ay salaamu calaykum nabadgelya dushiinna ha ahaato wa qowmunna khabarun waa khabar xudifa la xadfay mubtada'uhu mubtadihiisa ay antum qowmun wa yajibu waxaa waajibaya xadfulkhabari khabarka xadafkiisa ayaa waajibaya qabla jawaabay lowlaa meelaha khabarka waajib loo xadfi ayuu mas'aladanna sheekhu doonayaa inuu inoo sii akido wa yajibu waxaa waajibaya xadfulkhabari khabarka xadafkiisa qabla jawaabay lowlaa lowlaa jawaabteeda hortii waajib baa loo xadfi waalqasami sariix dhaarta iska cad horteedna waajib baa loo xadfi jawaabteeda walxaali xaalka almumtanici mamnuuca uu yahay kownuhaa ahaanteeda khabaran ay noqoto xaalada aan khabar dhici karayn horteedna waajib baa loo xadfi wa bacda waawilmusaaxaba wowda waawilmusaaxabada ama waawilmiciyada la yidhaah asariixati ee ku cad miciyanimada waajib baa loo xadfi imise mas'alo oo khabarka waajib loo xadfayuu sheegay o waa bada eh, qabla lowlaa qabla jawaabi lowlaa qabla jawaabi lowlaa waa qabla jawaabi اqasm asariix qasamka sariixa jawaab qasamkiisa horti waa laba qabla alxaal almumtanic kownuhaa khabaran saddexdaabaa qablo qabli baan isticmaalnay xabadda kale bacdu baan isticmaalaynaa bacda waawi lmaciya ama bacda waawi lmusaaxaba afartaa meelood khabarka in la xadfaa waa waajib weeye isagaa sheekhu tusaalaynaya naxwu lowlaa antum idinku hee mayd inuu meesha wax ka maqan yahay lowlaa antum idinku lakunnaa waxaan noqon lahayn mu'miniin mu'miniin ar meesha maxaa maqan khabar baa maqan lowlaa antum idinku mawjuuduuna haddaydaan jiri lahayn mawjuuduun waa lakunaad waa jawaabkii wa innagii lahayn low jawaabteed loo hurti lalaam ama low haata ama lowlaa lowlaa antum idinku mawjuuduun haddaad jiri lahayd haddaydaan jiri lahayn lakunnaa mu'miniin annagu mu'miniin baan noqon lahaynba waajib baa loo xadfay lacamruka baan ku dhaartaye la afcalanna waan samayni kelmaddaa lacamruka ah waa mas'ale khilaafiya waynagii odhan jirnay lacamruka laafcalanna lacamruka fatxulbaariga oo kale baab idilmeel idil qayba idil buu kaga warbixiyaa bukhaariga sharxiisa lacamruka haddaynu ka raadinno meelo idil baad ka soo helaysiin lacamruka baan ku dhaartaye la afcalanna waan samayni lacamrukadani haddaba qasami dhaartaydu maxaa xadfan fii dimati khabarkii fii dimati waa la xadfay lacamruka ay qasami dhaartaydu hee fii dimati qoortayday ku sugnaataye laafcalanna fii dimati waa la xadfay wa darbii garaacidayda zaydan aan garaacay qaa'iman isagoo taagan maalka in wax dhiman yahay darbii garaacidayda zaydan an garaacay qaa'iman isagoo taagan oo khabar baa maqan dee xaasilun wuu xasilay id kaana qaa'iman markii la helay isagoo taagan wa kullu rajulin nin kaste iyo wa daycatuhu alaabtiisu waa maca daycati waa wilmiciyadii weeyi kullu rajulin nin kaste wa daycatuhu iyo alaabtiisu hee dee mukhtarinaan way xidhiidhaan afartiiba sheekhu wuu tusaaleeyey lowlaa antum lakunaa mu'miniin jawaabulqas jawaabu lowlaa horteed ba khabarka la cadfay lacamruka la afcalanna waxa way qasam sariixa jawaabkiisa baa la xadfay darbii zaydan qaa'iman halkaa qaa'imanta horteed ayuu ayuu ayuu xaasilun xadfan yahay xaasilu khabarihi waayo ereygaa qaa'iman waa xaalo khabarna ma dhici karo oo hadii khabar laga dha laga dhigo maxaa dhacaya dee darbii waa mubtade qaa'im haddii khabar looga dhigo taagnidii garaacii baa taagan buu noqonaya garaac istaagay maad aragtay garaac yaroo fadhiyey oo kacay ma suurtagal maa caqligal ma aha wuxuu ina yidhi wa qabla xaalin xaalo horteed almumtanic kownuhaa khabaran xaaladaasi waa inay mamnuuc tahay inay khabar noqoto hadda qaa'imkaa intaan godo odhan maayo darbi zaydan qaa'imun caqligaa diidaya inay taagnidu istaag garaacu inuu istaago garaac yaroo istaagaya dee weli maynaan arag wa kullu rajulin wa wadaycatu waawilmiciyada dabadeed baa la xadfay bal sharax ah inoo sheego yajibu waxa waajibaya khabari khabarka in la xadfo fii arbaci masaa'il afar meelood axaduhaa axadihaa afartaa midkood qabla jawaabi lowlaa lowlaa jawaabkeega dabadeed weeyi haddaba jawaabka lowlaada dabadeed waa la xadfaa laakiin waa koon caama markuu yahay koon khaasa hadduu yahay waa la yska sheegi karaa baa la yidhaahdaa oo xadiisu caaisha ayaa loo deliishaday lowlaa qawmuki xadiisu cahdin nebigu calayhi salaatu wasalaam markuu lahaa lowlaa qawmuki qowmu kidii waa mubtade xadiiudaasaa khabar looga dhigay xadiidkaa kolkaa xadiidkaa maadaamo bacda lowlaa khabarka la sheegay inaguna aynu nidhi bacda lowlaa khabarka waajib baa loo xadfa xalku waa maxay waxa weeye ka waajibka loo xadfaya waa koon caama markuu yahay laakiin koon khaasa ah hadduu yahay sida xadiidkaas oo kale waa la sheegi karaa sidaa rasuulkuba u sheegay sala allahu alayhi wasalam naxwu qowlihi tacaala alla qowlkii oo kaleba weeye lowlaa antum idinku mawjuuduun haddaydaan jiri lahayn lakunaa waxaan noqon lahayn mu'miniin mu'miniin ey lowlaa antum idinku sadadtumuuna haddaydaan noo diidi lahayn can ilhudaa hanuunka sheekheennu koon khaasuuba ka dhigayba waa cajiib lowlaa antum ma arkaysaa halkaa hoosta hoose waa kale awdaxa si kaluu sheegay waa ka kaga warbixinaya haadaa laa ya'ti calaa maa rajaxahu fi war awdaxu sidan khilaafsan tahay sadadtumuunaadana la diidaya mawjuudun baa ka habboon waxyaabahaasaa ka hab waayo koon khaas iyo koon caam ah xukunaa ku kala xidhma ay lowlaa antum idinku sadetumuuna haddaydaan naga awdin can ilhudaa hanuunka oo aydaan naga manciyi lahayn waa bidaliili anna bacdahu waxa ka sii dembeeyey anaxnu sadadnaakum maanagaa idiin diidnay can ilhudaa hanuunka maanagaa idiin diidnay bacda id intii kadib jaa'akumuu idiin yimid hanuunkuma isagoo idiin yimid baanu idiin diidnay bay odhan doonaan athaaniya mas'alada labaad qabla jawaabi alqasam jawaabulqasamka hortii weeyi asariixi ku cad welibana qasamnimada naxwu qowlihi tacaala ilaahay qowlkiisa oo kaleba weeyi lacamruka baan ku dhaartaye lacamruka dhaaen dhaartaydu fii dimmatii bay ahaataye innahum la fii sakratihim yacmahuun ey lacamruka yemiini ama qasami sax weey ama fii dimati dha ama yemiini dha ama qasami dheh waxtarastu waxaan iskaga ilaaliyey bisariixi dhaarnimada inay ku caddahay hadalkaa aan ku leeyahay cannahu cahdullah cahdullaahi marna dhaar bay noqotaa marna ballan bay noqotaa taa waajib loo xadfi maayo fainahu yustacmalu waa la isticmaalaa cahdiga qasaman dhaar baa loo isticmaalaa wa gayrahu gayrkiina waa loo isticmaalaa taquulu waxaad odhani fi lqasam cahdullaahi baan ku dhaartay la afcalanna wa fii gayrihi waxaad odhan cahdullaahi ilaahay ballantiisa yejibu waxaa waajibaya alwafaau bihi in la oofiyo falidaalika sidaa darteed yejuusu waxaa bannaan dikrulkhabari khabarka in la sheego taquulu waxaad odhan calaya cahdullaah dushayda waxaa ahaaday cahdigii ilaahay athaalitha mas'alada saddexaad xaali xaal hortii weeye allatii xaalada oo yamtanicu uu mamnuuc yahay kownuhaa inay ahaato khabaran khabar inay ahaato can ilmubtada'i xaalada aan khabar noqon karaynin weeyaan ka qowlihim oo kaleba weeye darbii garaacidayda zaydan zaydan garaacay qaa'iman isagoo taagan asluhu wuxuu ahaa darbii garaacidayda zaydan zaydan garaacay xaasilun wuxuu xasilay idaa kaana qaa'iman ama id kaana qaa'iman markii la helay isagoo taagan fa xaasilun khabarun ereyga xaasil baa khabara wa idaana darfun bay lilkhabar u tahay mudaaf idaada waxa loo idaafeeyey ilaa kaana ataama kaanada taamada ah wa faaciluhaa faacilkeeguna mustatirun fiiha wuu ku qasoon yahay caa'idun wuxuu u noqonayaa calaa mafcuuli masder masderka mafcuulkiisa wa qaa'imna xaalun minhu xaalay ka tahay wa haadihi alxaal xaaladaa laa yasixu ma ansaxayo kownuhaa ahaanteeda khabaran ay noqoto an hada almubtada'i mubtadahan falaa taqulu odhan falaa taqul ha odhan darbi garaacidaydu qaa'imun way taagan wuu taagan yahay war garaac taagan lama arag de saa isku odhan lianna darba darbiga oo garaaca ah laa yuusafu laguma sifeeyo bilqiyaami taagni laguma sifeeyo wa kadaalika kaasoo kaluun buu ahaaday akharu shurbi cabiddayda ka ugu badan asawiiqa basada an cabbaa maltuutan marka la qooyo anuu basada markay qoyantahan hadu cabbaa baasha basada la yidhahdee mataqaanaa heeda marka la dubo ee haddana la ridqo ciidamadaa loogu talagalaa waa raashin bay iska diyaara akaru shurbi cabidayda waxa ugu badan asawiqa basada aan cabo maltuutan markay tahay mid maltuudoo laqooyey wa akhdabumaa kii ka ugu khatarsan yakuunu amiiru amiirku uu yahay qaa'iman markuu taagan yahay amiirku markuu yahay ka ugu khudbadda wanaagsani waa markuu taagan yahay taqdiiruhu xaasilun weeyi ey idaa kaana maltuutan markuu yahy mid laqooyey ow qaa'iman wa calaa daalika arrinkaas oo kale faqis uga qiyaaso alraabica mas'alada afraad waa bacda waawi lmusaaxaba wowda waawulmusaaxabada a gadaasheeda asariixati ee welibana ku cad ka qowlihim oo kaleba weeyi kullu rajulin nin kaste iyo wa daycatuhu dukaankiisa ama alaabtiisu ey kullu rajulin nin kaste oo maca daycatihi alaabtiisa maceegiihi maqruuraani waa la xidhiidhayaa waladii dallaka ina tusaya cala xidhiidhkaa ma macnaha weeyi maa shayga wey fil waawi wowda ku dhex sugan oo min معنى almaciya maciyada macnaheega ah wowdana waawulmaciye ah khabarkii dee inuu ikhtiraan yahay wowda ayaan ka qaadanaynaaba in sha allahu tacaala cashirkeenni halkaa ayuu inoogu joogayaa والله subxaanahu tacaala aclaa waclam